بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه خير آل وصحب وبعد waxaynu ka qaadaynaa boga boqol iyo lix iyo afartan tusaalaha sideedaad ayaynu ka qaadaynaa wa qaala ayضا lumi layaali alatii akhnat calى jiddatii biriqati اlmaali wacdirnii walaa waxaa weeye ninkii la odhan jiray eh, mutanabi weeyaan ninka gabayga iska lahaa lumi layaali latii akhnat calaa jidatii biriqati lxaali wacdirnii walaa talumi lum waxaad canaanataa allayaali habeenadii canaano allatii habeenadaasoo akhnat halaagtay calaa jidatii hantidaydii halaagtay biriqati lxaal faqri ku halaagtay oo wacdirnii ii cudurdaar oo walaa talum ha canaananin hay canaananin markaa wuxuu yidhi qof buu la hadlayo war xilliga canaano oo aniga hay canaananin buu yidhi lum waxaad canaanataa allayaali habeenada iyo wakhtiga allatii habeennada oo akhnad halaagtay calaa jiddatii hantidaydii halaagtay biriqati alxaal xaal daciifay ama jilicsanaaday sababtiina ku halaagtay waa faqri baa looga jeedaa riqatulxaal waxaa looga jeedaa faqri baa looga jeedaa wacdurnii wacdurnii ii cudurdaar oo walaa talum ay walaa talumni hay canaananin haddaba halkaa waxaa ku jira kollay sida inoo muuqata inshe ayaa ku jira noociisu uu yahay dalabi uu yahay welibana dariiqiisuna uu amar yahay lum oo kale lum oo kale waxa weeyaan waa amar waa laama yaluumu buu ka yimid lum buu ka yimid lum waa canaano haddaad lam ugu dhawaaqdana lam haddaad ugu dhawaaqdana waa xarafkii jaazimka ahaa ee xurufuljasmaha ahaa ka tirsanaa ayuu noqonayaa wa qaala aydan waxaa kaluu yidhi isle isagii waa mutanabigii unbaa doonaya inuu hadlee bi'sa layaali sahitu min arabin shawqan ilaa man yabiitu yarquduha bisa xumaa buu yidhi allayaali habeenadu xumaa shahidtu waan soo jeeday min darabin darab ayaan la soo jeeday darabku waxa weeye qofka oo fudfudayd badan dareema ama kacsani dareema ama farxad dareema kolkaa kacsanidana way noqotaa darabku farxaddana way noqotaa laakiin af carabiga labadaa isticmaalood in xagga farxadda loo isticmaalo ayaa badan kolkaa qolooyinka qaarkoodna farxadda wax laazimka ah ayay u isticmaalaan islulka ayay yidhaahdeen bisa bada xumaa buu yidhi allayaali habeenadu xumaa sahitu waan soo jeeday min darabin kacsani aawadeed ayaan la soo jeeday shawqan aan u kacsanahay kalgacayn ilaa mankii xaggii aan u qabo yabiitu beryaye yarquduha isagoo iska hubda waxaan aad iyo aada u jeclaysanayaa buu yidhi qofka waagu uu u baryayo isagoo iska hurda haddaba beytkaa waxaa ku jira inshe inshihiisuna maaha dalabiye waa hayru dalabi dariiqiisuna waxa weeye afcaalu dami wey waa bisa layaali wey bisa layaali layliska labaad siduu u dhan yahay adigaan kuu daynayaa waayo kitaabkuna waa kaaga shaqeeyey wax la macneeyo ama adagoo halkaa lagugu sheegaana ma jiro layliska saddexaad usoo gudub bayin waxaad caddaysaa alinshaa inshaha ayaad sheegi doontaa wa anwaacahu noociisa oo dalabi iyo hayru dalabiya ayaad kala sheegi doontaa waalkhabara khabarka iyo wa adrubahu anwaacdiisa ayaad sheegi doontaa fiima yaati lacamruka ma daqad bilaadun biahliha walakina akhlaqa rijaali tadiiqu lacamruka baan ku dhaartaye maa daaqad cidhiidhi ma noqoto bilaadun wadanadu cidhiidhi ma noqdaan biahlihaa dadka deganna cidhiidhi kuma noqdaan walaakina akhlaaqa arijaal ragga akhlaaqdooda iyo dhaqankooga ayaa tadiiqu cidhiidhi noqotaa qofka in lala dhaqmo ayaa adag laakiin wadanku inuu ku deeqo inta badan inuu cidhiidhi kugu noqdaa ma dhacayso waxay inta badan odhan jireen qolooyinkan ka hadla qadiyadan oo kale waxay odhan jireen laba isjecel irbadaloolkeed ayaa qaada oo cidhiidhi kuma noqdo laba isnacabna adduunyadu ma qaadi karta bay yidhaahdeen latasacat idunyaa bimutabaqidayn labadu haday isnacab yihiin adduunyada ayaa cidhiidhi ku noqota hadii ayna isnacbaynna irbadaloolkeed ayaa qaadi karaa hadaba gabaygaa iyo beydkaa lacamruka maa daaqat bilaadun biahliha shalay baynu soo maraynay culimmadu lacamruka waxay ku leeyihiin macnaha ay ku leeyihiin inay qolooyinka qaar yidhaahdeen waa dhaaro ilaahay unbaa lagu dhaaran kari jiray subxaanahu watacaala sifaadkiisa iyo asmaadiisa kolkaa waa khata adigu almuhim eh, inagii bukhaariga isku tilmaanay baabka lagaga hadlayo ama fatxulbaariga baabka loo noqonayo baabkaa idinkaa eegi doono aragtida ay culimadu kuleeyihiin baabulcamruka baa la yidhahdaayo kelmadaasa lagaga hadlaaba fatxulbaariga weeyi shaarix buhaari culimadu in badan bay isticmaali jireen runtii qolooyinka qaarna waxay kuay ku awileenba lacamruka in la odhan karo ismulmasder oon masder laga dhigi karaynin tacmiir in la odhan karo kaasina isagu waa erey lagu dhaaran kara markaa tacmiir haddaad qaadato idaa lam takun nafsu nasiibi kaahlihi famaada aladii tacnii kiraamu lmanaasibi إda lm tkun nfs nصiibii kaأhlihi famada ladii tugni kiraam اlmanaaصibi idaa lam takun marka ayna ahayn nafsu nasiib kan ab tirsanaya naftiisu ka aslihi sidii asalkiisii oo kale aabbihii iyo dadku ku ab tirsanayay oo kale markuuna ahayn famaada ladii maxay ayay tugnii faa'iidaynaysaa kiraamu lmanaasibi mansib wanaagsan iyo mansib sharaf leh muxuu kuu faa'iideynay ubadkaagiiba hadduuna ku raacaynin wuxuu doonayaa qofku cid buu raacayaa oo cid baa kollay waalidu ah haddii waalidkii uu mansib wanaagsan haystay ama uu sharaf wanaagsan lahaa sharaftaa wanaagsani maxay qabani haddii ilmihii uu ku raaci waayo buu leeyahay idaa lam takun nafsu nasiibi ka aslihi qofka nasiibkii aftirsanaya ama abtirsanaya naftiisu markayna ahayn ka aslihi asalkiisa oo kale famaada aladii tugni kiraamu lmanaasibi maxay faa'iideyni منصب wanaagsan iyo مناصب wanaagsan oo la helaa haddaba culima waxaa la doonayaa horta markaa idaadani waa shardiyo idaada shardiyadiihi waxay qaadataa ficlu shardi iyo jawaabu shardi bay qaadataa kalaamkuna wuxuu ka dhalan karaa oo keliya markii laysku daro ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga haddii la kala reebo ficlu shardiguna kelidii ma aha kalaam jawaabu shardiguna ma aha kelidii kalaam hadalkaas oo dhan baa hal kalaam maanta isla idaa lam takun nafsu nasiibi ka ahlihi famaada aladii tugni kiraamu lmanaasib hal jumlo hal kalaam baa la odhanaya markaa labadaa jumlo haddaba qolada falsafada qeybta mantiqa ka hadasha iyo qolada culimada carabiga ee naxwaha ka hadasha mas'aladaa way ku kala duwan yihiin waxay qaateen culimada carabigu in la odhanayo kalaamka jawaabka in laga dhigayo shardigana looga dhigayo maxay shardigana qeyd looga dhigayo qolooyinka qaarna waxay qaateen taa cagsigeedo in kalaamka laga dhigo ayay qaateen ficlu shardiga jawaabkana looga dhigo shardi uu leeyahay qeyd uu leeyahay looga dhigayo oo imika markaad leedahay idaa jaaa nasrullah markuu yimaad ilaahay nasrigiisu wlfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja fasabix away jawaabkii waa fasabix kolkaa waxaa laleeyahay majaaada ayaynu hadalka asalka ah ka dhignaa ficlu shardiga mise fasabixda ayaan hadalka rasmiga ah ka dhignaa ka kalena shardi baynu uga dhignaa hadalkii hore dhammaystiraya kolkaa taasay isku khilaafeenoo qolana waxay yidhahdeen jawaabka laga dhigo qolana waxay yidhahdeen maxay laga dhigo meye shardiga ha laga dhigo kaasa horta laysku hayaa kitaabkeennu kolley wuxuu qaadanayaa in jawaabka laga dhigayo haddaba famaada ladii tugni kiraamu lmanaasib markaynu qaadanno famaada ladii tugni kiraamu lmanaasib kalaamkii markaan ka soo qaato famaada aladii tugni kiraamu lmanaasib kalaamkaasi waa inshe inshahaasina waa dalabi noocii dalabigana wuxuu noqonayaa qaybtii aynu u naqaanay istifhaamka aynu u naqaanay buu noqonaya alistifhaam buu noqonaya markaa waa qaybtii istifhaamka ayuu noqonaya oo famaada aladii tugnii kiraamu lmanaasibi istifhaam buu noqonayaa markaa qaybtaa inshuhuna layta aljibaala tadaacad cinda masracihi dakan falam yabqa min arkaanihaa xajarun wuxuu ihi beydka saddexaad marka uu ka hadlayey layta aljibaal alla buuruhu tadaacad miyay isku yeedhaan cinda masracihi markii ay halaagsame uu halaagsamayey dekan miyay iskugu yeedhaan dukayn falam yabqa uuna ka soo hadhin min arkaanihaa tiirasheeda xajarun dhagax qurhina nin baa geeriyooday ninkii geeriyooday buu gabaygan ka tirinayaa markaa wuxuu idhi layta aljibaala tadaacad cinda maa dekan falam yabqa min arkaanihaa xajaruun layta aljibaala alla buuruhu tadaacad miyay isku baaqaan cinda masracihi markii uu geeriyoonayey dekan dukayn miyay iskugu baaqdaan oo falam yabqa una ka soo harin b min arkaanihaa tiirashii buuraha xajarun dhagax qurixina alla buuruhu miyay dumaan buu yidhi intay isku baaqaan markuu ninkani geeriyooday miyay buuraha gebigooduba wada baaba'aan oo dhagax qura laga waayo buu yidhi buuraha waa tamani kolkaa hadalkan layta aljibaala tadaacad cinda masracihi markuu ina leeyahay waa inshe noociisana waa kayru dalabi dariiqiisuna waa tamani weeyaan lain xaasunad fi kaal maraathi wadikruhaa laqad xaasunad min qaablu fi kaal madaaixu wuxuu ihi lain xasunad lain xasunad haddii ay wanaagsanaatay fiika niyahow dhexdaada almaraathi baroorta iyo wadikruhaa sheegideedu laqad xasunad waxa wanaagsanaa laqad xasunad waxaa wanaagsanaatay min qablu horay fiika dhexdaada almadaaixu ammaanta nin baa geeriyooday si wanaagsan baa loogu baroortay gabayaa loo tiriyey kolkaa aad baa ninkii adduunkii ayaa qayliyey ay qayla ka soo yeedhay markaasuu ninkani leeyahay talow ninkaa geeriyooday ma baroortiisa iyo dhimashadiisa unbuu adduunku iska waafaqsanaa mise markuu noolaaba ammaantiisa waa la ysku waafaqsanaa markaasuu gabaygan tiriyey oo wuxuu yidhi in xasunad hadday wanaagsanaatay fiika dhexdaada almanaai baroorihii iyo wadikruha xuskeeguba walaqad xasunad waxa kaloo wanaagsanaa min qabl horay fiika dhexdaada almadaaih ammaantuba waad kusoo bixi jirtay buu yihi haddaba waxaynu ujeednaa lain xasunat fiika almaraai wadikruha markaynu eegno horta inshaa ku jira laamkaa markaan eegno waa noocii qasamka ahaa laqad xasunat min qablu fiika almadaaixuna khabar bay noqonaysaayo khabarkaa waxaa lagula hadlayaa haddii laamka aan la qiimaynin waxaa lagula hadlayaa maxay oo la qiimeeyo dalabigii kii aynu odhan jirnay dalabiga ayaa lagula hadlaya oo waa qof dalabiyaa lagula hadlaya markaa waa khabar ma aha insheeg dalabina waa lagula hadlay markaa lilahwi awinatun tamuru kaanahaa qoblun yuzawiduhaa xabiibun raaxilun lilahwi ciyaartu waxay leedahay aawinatun xilliyo ayay ciyaartu leedahay tamuru soo maraysa qofka kaannahaa waxaba la moodaaba qublun dhunkasho ayaa la moodaa yusawiduhaa uu sahay u bixinayo xabiibun qof la jecel yahay oo raaxilun iminka safar u baxaya ama geeri tegaya wuxuu yidhi lahwiga iyo tumashaduba wakhtiyo ayay leedahay qofka soo mara bimacnaa xilliga uu qofku faraxsan yahay ama uu ciyaarayo xilli aad iyo aada u yar weeyi daqiiqaduhu daqiiqado kooban ayay noqonayaan kaannahaa waxaabad moodaaba buu yidhi xilligaa qublun baad moodaa dhunkasho yusawiduhaa usahay kaaga dhigayo xabiibun raaxi saaxiibaad oo kaa safraya dhunkashada yaru kugu sii sagootiyo ayaabad moodaaba buu yidhi wakhtigaa idil kolkaa waxay ka dhigan tahay dee adigoo qofkii jeclaysanaya ayuu haddana kaa dhaqaaqaya ayuu kaa tegaya lilahwi aawinatun tamuru hadalkaa markaan eegno lilahwi aawinatun tamuru waa khabar welibana waa noocii ibtidaa'iga la odhan jiray ee khaali dihniga lagula hadli jiray kaannahaa qoblun yusawiduhaa xabiibun raaxilun markaynu eegnana waxaa lagula hadlayaa waa khabar labaadoo khaaludihni unbaa lagula hadlaya inkastoo dalabi la odhan karo kacanada haddii macnaheega la qiimeeyo culimada qolona kaanada tashbiih bay iska rajaxaan qolona waxay idhahdeen tashbiih maca taakiid bay qaataan qolada kaana u haysata inay tashbiih un tahay waxay odhanayaan khabar noocii dalabiga ahaa qolada odhanaya kaana waa tashbiih maca tawkiidna waxay odhanayaan waa khabar noocii eh, dalabiga ahaa tashbiih qura haddaad qaadatana waa noocii ibtidaa'igaha ah ee khaaliduniga ahaa tashbiih maca tawkiidna waa dalabi kolka kaa doonto qaada markaa labaduba way jiraan akhilaaya low ayru lximaami asaabakum catabtu walaakin ma cala daahri mactabuun khaliilaya saaxiibayaal low hayru lximaami geerida waxaan ahayn asaabakum hadduu idin asiibi lahaa catabtu waan canaanan lahaa buu yidhi walaakin maa cala dahri sanadka ma saarna mactabun waxanaanihi sanadka lama canaanan karo buu yidhi saaxiibadii ayaa geeriyooday markaasuu gabaygan tiriyey wuxuu yidhina akhilaaya saaxiibayaal buu yidhi akhilaaya saaxiibayaal hamsahan akhilaaya ku jiraa waa hamsihii xarfunidaha ahaa weeyaan akhilana waa la garanayaa akhila ya-dan yarina waa idaafadii akhilaaya saaxiibayaal low hayru lximaami haddii geerida kayrkeed asaabakum idin siibi lahaa alximaam waa wadka weeyaan alximaam waa wadka innagoo mar geeri baynu nidhaa marna wad baynu nidhaa waxbaynu kala bedbedelnaa inaguba akhilaaya saaxiibayaal low hayru lximaami haddii wadka kayrkii asaabakum uu idin asiibi lahaa catabtu waan canaanan lahaa iminka ninkani canaan buu sheegay canaanna uma jeedo dagaal buu ujeedaa dagaal buu ujeeday oo majaasiyadii aynu soo marnay weeye waan cananan lahaa uma jeede waan ka dagaalami lahaa buu doonayaa inuu yidhaah kadibna dagaalka waxa keena ee sababa ayuu iska qaatay markaasuu yidhi catabtu canaan baa inlayn keento marka hore waa lays canaantaaye markaasuu dagaalku yimaadaa akhilaaya saaxiibayaa low kayru lximaami geerida amaa wadka waxaan ahayn asaabakum hadduu idinku dhici lahaa catabtu waan canaanan lahaa ama waan dagaalami lahaa walaakin maa calaa dahri sanadka ma saarna mactabun wax canaanihi sanadka wax canaanihi ma saarna oo lama canaanan karo buu ku yidhi waxaad haddaba eegtaa akhilaaya waa maxay waa inshi weeyaan noociisuna waa dalabi weeyaan dalabi dariiqii uu ka sii yahayna waa nidaha qaybtii la odhan jiray weeye nida weeyaan akhilaaya istifaam hamoodina hamsaha ku jira waa hamsihii nidaha qofka aad jeceshahunbaa loogu dhawaaqaa ama qofka kuu dhow baa loogu dhawaaqa rasmiga hamsaha qofka kuu dhow baa loogu dhawaaqa carabiga a muxamed waa qofkii kuu dhowaa laakiin ka aad jeceshahayna qalbigaaguna ka bixino saasaa qaybta hamsaha loogu dhawaaqaa إن المساءة للمسرة موعد أختان رهن للعشية أو غدين إن المساءة buu ku leeyahay xumuhu lilmasarati farxadda ayuu mawcidun ballan la leeyahay haddii xumo uu kugu dhaco dhibaato iyo wax laga naxaa hadday ku gaadhaan wuxuu ku leeyahy war waxaan laga naxe ee ku hayaa wuxuu kula ballamay adiga oo balan ay ku kala galeen farxaddii farxad baa kuu dambaysay kuleeyahay markaa kol haddaad werwerba aragto maxaa kugu soo maqan farxad baa kugu soo maqan waayo aayaddan qur'aankaa ma eegtay inna maca alcusri yusra inna maca alcusri yusra haddii cusri ad aragto yusri ayaa kolkaa insha allah maciisa ah oo wax yar kadib ad helaysaa faraj ayaad helaysaa dee waxa la yidhaha dhibkuna ma daa'imo sida badan markaad eegto farxadduna ma waarto midna ma waarayo kolkaa way ballameenoo werwarka iyo wuxuu ku leeyahay farxaddu way ballameenoo ka aad haysata maanta ma ahee kii kalaa kugu soo maqan adaana lagugu ballamay goobta lagu ballamay waa adiga ina almasaa'ata dhibaatadu lilmasarati farxadda ayay mawcidun la ballantay ukhtaani waa laba walaala'a ah. rahnun oo rahan isku ah lilcashiyati galabtan ow hadin amaa berri subaxnimadeedaba maxaan idhaahdaa haddaba ina almasaa'ata lilmasarati mawcidun waa khabar marka koobaad yaa lagula hadlayaa khabarka ma khaarijudiini baa lagula hadlayaa mise nin shikisan mise munkir nin shikisan baa lagula hadlayaa waxaynu odhanaynaa markaa dalabi weeya waa khabar noocii dalabiga ahaaa ukhtaani rahnun lilcashiyati aw hadin waa khabar weeyaan yaa lagula hadlayaa markaa khabarkaana khaalu baa lagula hadlayaa fa idaa samicta bihaalikin fatayaqanan ana sabiila sabiiluhu watazawadii gabaygii horunbuu la socdaa waan kala reebay un labada beyde way wada socdaan ina almasaa'ata lilmasarati mawcidun ukhtaani rahnun lilcashiyati aw gadiin faإida samicta bhalikin fatayaqanan ana sabiila sabiiluhu watazawadii faidaa samicta markaad maqasho bihaalikin nin halaagsamay markaad maqasho fatayaqanan waxaad yaqiinsataa buu ku leeyahay anna sabiila dariiqaa uu maray ee halaagiihi sabiiluhu anna sabiila dariiqa aad mari doontaa sabiiluhu dariiqaa uu maray inuu yahay oodadna halaagsami doontid watasawad markaasa hay qaado mar kastood aragta nin geeriyooday ogow adna dariiqaas inuu ku sugayo fa idaa samicta bihaalikin fatayaqanan ana sabiila sabiiluhu watazawadii waxaynu u jeednaa haddaba markaynu fatayaqanan soo qaadanno fatayaqanan markaan soo qaadanno jawaabka qura haddaan qiimayno waa inshe oo noocii amarka ahaa dalabiyo amar ah ana sabiila sabiiluhu markaad qiimaysana waa khabar oo noocii welibana dalabiga ahaa ah faidaa samicta bihaalikin faidaa samicta bihaalikin waa khabar oo markaad shardigaa kelidii qiimayso khabar oo noocii dalabiga ahaa ah oo tawkiidka ku jiraa waa bihaalikin ba'deeda tawkiidku waa maxay bihaalikin ba'deeda bal hadda u fiirso fa idaa samicta bihaalikin af carabigu muxuu ku fiicnaa halkaa fa idaa samicta bihaalikin halkuu inaga yidhi war bihaalikin waa mafcuulkii tooska ahaa weeyaan ba'da yar baa waa inaad tidhaa fa idaa samicta markaad maqasho nin halaagsamaya kolkaa mafcuulkii ayaa lagu daray xaraf jaar oo saa'ida alaa waina zaa'ida laa yakhluu min tawkiidna waynu haynay shayga saa'idka iyo jumlada wuxuu ugu jiraa macno tawkiidoo sida dhaartoo kalea ayuu ugu jiraa wa kullu في fi lmar'i tugni walaa mila shajaacati fi xakiimin wa kullu shajaacatin fi lmar'i tugni walaa milu shajaacati fi xakiimin wa kullu shajaacatin fil mari qofka dhexdiisa tugnii faa'iiday u leedahay oo way ku fillaataa wuxuu ku leeyahay inuun haddaad geesi tahay geesiba haddaad tahay way kaa ilaalini xumo iyo waxyaabaha liito oo dhan way kaa ilaalin wa kullu shajaacatin geesinimo oo dhani filmari qofka dhexdiisa tugnii way ku fillaataa walaa milu shajaaca geesinimada wax lamidihi fii xakiimin xakiimka dhexdiisa ma noqoto wuxuu ku leeyahay geesinimadu horta iskeed waa shay fiican oo qofka geesigiihi waa qof qaaliya haddana geesigiibaa kala wanaagsanaanaye geesi xakiima haddaad aragto geesi xakiima adduunka wax loo dhiga ma jirayo geesi xakiima walaa milu shajaaca fii xakiim hadday shajaacadii xakiim hesho wax loo dhigaa ma jiro waxaynu doonaynaa wa kullu shajaacatin fi lmari tugni waa khabar marka koobaad khabarkana wuxuu ka yahay noocii la odhan jiray maxay adarbu libtidaa'i buu yahay walaa milu shajaacati fi xakiimin waa khabar waana darbu libtidaa'i buu isna noqonaya darinii faina albuqla laa yuklidu lfataa walaa yuhliku lmacruufu man huwa faacilu darinii inana iska kaydaa buu yidhi fa ina albukla bukligu laa yukhlidu ma waariyo alfajaca wiilka ma waariye qacan adayg ayaa lagaga yani deeqsinimo ayaa lagaga cabanaya kolkaa xaaskiisiibaa deeqsinimo kaga cabanaysa waxay leedahay hantiba inooma dhigayside wixii ina soo galaba waad kala diraysaa markaas u jawaabo wuxuu yidhi darini iga iga tag buu yidhi iska kaydaayo iskaga kaytag tag fa ina albukla bukliga iyo qacan adaygu laa yukhlidu ma waariyo alfata inanka haddaad bakayl tahay miyaad waari walaa yuhliku mana halaago almacruufu wanaaga iyo deeqsinimadu man huwa faaciluhu ka samaynaya haddaad deeqsi tahayna dee deeqsinimo u dhiman maysid haddaad bakayl tahayna bakaylnimo u waari maysid haddaba dariini markaan qaadano waa inshe waana noocii dalabiga ahaa weeyi wuxuuna ka yahay amar buu noqonaya fa ina albukla laa yukhlid lfataa markaan qaadano waa khabar waana noocii lebiga ahaa weeyi walaa yuhliku lmacruufu man huwa faacilu waa khabar waana noocii maxay la odhan jiray waa noocii ibtidaa'iga ahaa weeyi haddaad aragtiin kutubta qaar oo dalebi lahe waxay ku cadfaysaa hadalka hore hadalka horey ku cadfaysaa cadafkaasay ugu munaasabaynayaan laakiin iska dhaaf cadafkaa wkulu mri'in yowman sayarkabu kaarihan cala naash yacna cida wlaqaaribi wuxuu ihi qof kaste wa kullu mri'in qof kastaaba yowman maalin uunbuu sayarkabu fuuli doonaa kaarihan isagoo aad u karaahiyeysanaya calaa nacshi sariirta meydka ayuu fuuli doonaa acnaaq alcidda cadowga qoortooda iyo walaqaaribi qaraabada qoorteeda kiyo lagu sido nin kastaaba maalin buu sariirta meydka fuuli doonaa kiyo cadowga iyo qaraabaduba ay qoorta ku sidaan haddaba wakullu mri'in yowman sayarkabu kaarihan markaynu qaadanno hadalkaasi muxuu noqonayaa waa khabar yaa lagula hadlayaa hadalkaa waxaa lagula hadlayaa ayo waxaa lagula hadlayaa noocii la odhan jiray adarbu libtidaai culima hal qadiyadoodna aan idinku baraarujiyo darbulibtidaa iyo darbu dalabi markaad ka warramaysiin tawkiidka naxwuhu ka waramaa tawkiidka balaaqada maaha intaa ogaada tawkiidka naxwuhu ka warrami jiray haddaad haysato tawkiidkii naxwaha adaa adoo haya ayuuna halkan tawkiid laguma soo daro balaaqada tawkiidkuma jiro iminka waxaa laga yaabaa qof inuu jiraa war kelmadan kulliihi ixaaday faa'iideyneysaa waxoogaa mayna wax tawkiida talow faa'iideyneynin xagga falsafada ayaa la isticmaalaa qadaayaadka marka la joogo ayaa qadiyadan kelmadda kulli asuur marka looga dhigo ayay ka hadlaan qoladaa manaadiqadu laakiin eeg mantiqa dariiqiisana iska daa naxwaha dariiqiisana iska daa tawkiidka intii qaacidada aynu ku soo qaadanay ee wax lagu tawkiidinayey inadii iyo xuruuftii saa'idkaad waxaasaa tawkiid uqiimaynaysaa wma ljamcu bayna almaai wاnnaari fi yadi bascaaba min anaj maca aljadda wاlfahma ninkani wuxuu doonayaa inuu ka hadlo qadiyad horey aynu usoo taabanay oo ahayd qofka ilaahay aqoonta iyo cilmiga iyo caqliga leh inta badan faqiir buu ka dhigaayo xikmadda ku jirtaa waa maxay talow kolkaa qadiyaddaa dad badan baa ka hadlay tiibuu ka hadlayaayo wuxuu leeyahay aniga waxay ila tahay buu yidhi dab dhimbiilo iyo biyo in qacanta ku wada qaba la i oo kalunbay iiga dhigan tahay buu yidhi qof caqli badan ama cilmi badanoo maal ha yeeshe la leeyahay dee yeelan maayo buu leey s cilmi ilaahay ma siinin soo caqlina yahay mas dee maal yeelan maayo markaa qofkaasi buu kuleeyahay waa adigoo ila qacanta ku qabsa dhimbiilo iyo biyo oo kale waa qadiyadii laga hadlayay xataa shaafici uu ka hadlayey weeyi wamaljamcu inaan kulmiyo bayna almaai biyaha iyo wanaari dabka fi yadi qacan qura inaan ku wada kulmiyo biascaba igagama adka min an ajmaca inaan kulmiyo aljadda hantida iyo wal fahma caqliga in la yidhaah hanti iyo caqli wada yeelo waa biyo iyo dab kulmiy oo kale unbay ka dhigan tahay buu ku yidhi haddaba waxaan doonaynaa wama aljamcu bayna almaai wannaari fii yadii biascaba hadalkaasi muxuu noqonayaa waa khabar marka koobaad khabarkaan ayaa lagula hadlayaa daladii baa lagula hadlayaa ilan biascaba bada ku jirtaa waa saaide bada biascaba ku jirta ayaa saaida kolkaas saaidkuna tawkiid kama maadhmaynin wama aljamcu inaan kulmiyo bayna almaai biyaha iyo wanaari dabka fii yaddii qacantayda aan ku kulmiyaa biascaba kama adka min an ajmaca inaan kulmiyo aljadda maalka iyo walfahma fahanka inaan kulmiyo aljad waa xadi waa nasiibka loo yaqaanaayo ilaahay qofka nasiibka maalka uu ka siinayo ayaa la yidhaahdaa ybnati in aradti aayata xusnin wajamaalan yaziinu jisman wacaqlan فانبذي عادة تبرج نبذا فجمال النفوس أسمى وأعلى يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا waa baxru khafiif oo baxriyadii aan soo naqaanay wuu ka duwan yahay faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun yabnatii inantaydiyay in arati haddaad doonayso aayata xusnin aayad qurux ah haddaad doonayso qurux cajiiba haddaad doonayso wa jamaalan jamaal haddaad doonayso yaziinu qurxiyo jisman jidhka iyo wa caqlan caqligaba qurux jidheed iyo qurux caqliba haddaad doonayso inanay fanbudii waxaad iska tuurtaa caadata tabaruj dhaqanka isqaawinta ah iska tuur nabdan qaawin fa jamaalu nufuusi nafta nafaha quruxdoodu asmaa iyaga ayaa sarrayn badan wa aclaa iyagana aada u sarreeya hadday naftaada iyo damiirkaagu uu qurux yeesho dee muuqaalkaagi iyo dushaadii sare la eegi maayo buu ku leeyahay yasnac waxay sameeyaan asaanicuuna kuwan wax sameeyaa wardan ubax bay sameeyaan qolooyinkan waxay noo soo sameeyaan ubax bay maanta soo sameeyaan ubaxa walaakin wardatu rawd beeraha ubaxa ka soo go-a laa tudaaracu lama sha shabaho shaklan haddana qaabka uu leeyahay ubaxan iminka lasoo sameeyey ma ubixii beeraha ayuu gaari karaya ma gaari karaya ubixii beeraha ayaa intuu doono ka sarreeya wuxuu ku leeyahay inanay qurux ad dushaada soo qurqurxisay ma tii damiirkaaga ayay gaadhaysaa matuu ilaahay ku siiyey bay kollay gaadhaysaa waynagii maahmaadii soo marnay laysa takaxulu kalkaxal ay ku mahmaahayeen laysa ka xuluuka quruxda ilaahay ku siiyo iyo quruxda aad adigu isku samee istidhaahdaa wax isgaadhi kara ma aha haddaad indhaha soo kuulkuulo istidhaa kaa takaxulka samaynaya ma kii kaxalka lahaa buu gaadhaya kii ilaahay markiisa horeba u sameeyey indho waaweyn oo kuulan kii soo kuushay miyuu gaadhaya waa maya haddaba akhlaaqda ilaahay inoo ogolaaday haddaad inanay qaadato taa ayaa quruxa yabnati inantaydiiyey in aradti haddaad doonayso aayata xusnin qurux cajiiba haddaad doonayso wa jamaalan jamaal haddaad doonayso yaziinu qurxiyo jisman jidhka iyo wa caqlan caqligaba fanbudii xoor amaa tuur caadata tabaruj caadada isqaawinta ah nabdan xoorid amaa tuurid fa jamaalu nufuusi nafaha quruxdooda ayaa asmaa sarrayn badan oo wa aclaa aada u sarreeya yasnacu saanicuun qolada farsamayaqaanku waxay soo sameeyaan wardan ubax walaakin wardatu rawdi beeraha ubaxooga laa tudaaracu lama shabaho shaklan qaab ahaan lama shabaho yabnati ka waran markaa yabnati yabnati waa inshe waana qaybtii dalabiga ahayd niduuna ka yahay markaa fanbudii ka waran caadata tabaruj waa inshe wuxuuna noqonayaa qaybtii dalabiga ahayd oo waa amar fajamaalu nufuusi asmaa wa aclaa waa khabar waana qaybtii ibtidaa'iga lagula hadlayey yasnacu saanicuuna wardan waa ibtidaa'igii waa khabar ibtidaa'iya walaakin wardat rawdi laa tudaanacu shaklan waa qaybtii ibtidaa'iga ahayd layliska afraad iyo layliska afraad waxaa lagu leeyahay xaaji layliska afraad adigaa lagu leeyahay waxoogaa yar bal soo samee xawil waxaad u bedeshaa alahbaar alaatiya akhbaartan ilaa jumalin inshaa'iya jumlooyin inshaa u bedel wastawfi dhammaystiro anwaaca alinshaaa dalabi nooca inshaha ee dalabiga ana dhammaystiro allatii tacrifuhaa alrawdu mushirun beertii way ubaway ubaxaysatay ubax bay beertu leedahay inshe unbaad u bedelaysaa haddaad hal un ka horraysiiso muxuu noqonayaa halirawdu mushirun beertu ubax ma leedahay waa inshoo istifaamka inshaha adayru mugaridun shimbirtu way heesaysaa ama way ciyaysaa adayru mugaridun haddaan layt ka horraysiiyo maxay noqonaysaa layta dayra mugaridun alla shimbirtu miyay cido waa tamaniyo waa iska dalabigiibay noqonaysaa yatanaafasu sunaac qolooyinkii sunaacda ahay wax soo samaynayay baa tartan ku jira haddaad laa naahiyaa ungeliso ka waran laa tatanaafasu ayuha sunaac war nimankan farsamayaqaanka u tartan ha ku gelina wax ummadda dhibaya yafiidu niilu webiga niil baa burqanaya haddaan mataa un ka ka waran mataa yafiidu niil nashid alcaamil haddaan hamsuun ka horraysiiyo ka waran anashid alcaamilu ajaada alkaatibu qoraagii aad iyo aad buu u qoraalka hal ajaada alkaatibu inshe ka dhig baa lagu yidhi waa iska basiid inshaasaad uga dhigaysaa aad bay u sahlan tahay taasirta ku jirta ee lagaaga hadlayaana waxa dib layskula soo degi doonaa qur'aanka oo markaad fahanto qur'aanka inta inshe ku jirta iyo inta khabar ku jirta waxaad kala ogaan doontaa qaybta inshaha mafhuumkeegu wuxuu yahay iyo qaybta khabarka aba cidda lagula hadlayaa saddexdii qaybood ay u qaybsamayeen habar markaa tiraa waa laga odhanay ma nin shikisan baa lala hadlaya ma nin munkira lala hadlaya ma nin khaaludiiniyo iska warmoog baa lala hadlaya haddana haddaad qur-aanka eegto aayad kastaaba halkii ay ku habboonayd bay taallaa aayad kastaaba halkii ku habboonayd bay taallaa haddaad baadho baadho baadho baadho waxaad arkaysaa maxay aayadda eegtaba waxaad eegaysaa maxay iyadoo halkii ilaahay ugu talagalay uun ay taallo subxaanahu wa tacaala bayin waxaad caddaysaa layliska shanaad nawca alinshaa fi lbaytayn ataaliyeyn uma nsurhumaa nasran fasixan adigaa nasri yar u bedelanaya waa gebagabada inta badan waxaynu ognahay baabkii dhammaanayaba laba laba bayd buu kusoo dhameeyaa laba bayd ama wax udhig muu kusoo dhameeya labadaa bayd kolkaa ama nasri baad u bedelanaysaa ama macnee yaa ayuha almutaxallii gayra shiimatihi waman shamaa'iluhu tabdiilu wlmalaqu irjic ilaa khulqika almacruufi daydanuhu ina takhaluqa yaatii duunahu lkhuluqu wuxuu doonayaa inuu sheego nin buu doonayaa inuu canaanto ama uu dee aad iyo aada u canaanto markaasuu yidhi markaasuu yidhi ya ayuha lmutaxalli ayru hayra shiimati waman shamaa'iluhu tabdiilu walmalaqu irjic ilaa khulqika almacruufi daydanuhu ina takhaluqa yatii duunahu lkhuluqu waa mustafcilun faacilun buu noqonaya yaa ayuha almutaxalli ka isku qurxinaya hayra shiimatihi akhlaaqdiisa waxaan ahaynow dabeecaddaadii lagugu yaqaanay dabeecad aan ahayn ka sitow buu yidhi dabeecaddii lagugu yaqaanay dabeecad aan ahayn ka sitow buu yidhi kolkaa dabeecaddiisii dabeecadan ahayn buu ku sheegayaa inuu qofkani sito yaa ayuha almutaxalli ka isku qurxinaya hayra shiimatihi dabeecaddiisii midaan ahayn ka isku qurxinayo waman shamaa'iluhu ka dabeecooyinkiisuba ay yihiin atabdiilu inuu wax bedelo walmalaqu ama uu wax isku dhedhejiyo waxbuu bedbedelaayo wii maanta aad ku taqaanay berri ugu iman maysid waana malaq oo malaq waa dadka dadka isku dhedhejiya soo maadan arag ay tahay tabdiil iyo ay tahayo irjic waxa dib ugu noqotaa ilaa khulqika almacruuf war dabeecadii lagugu yaqaanay dib ugu noqo ilaa khuluqika akhlaaqdaadi khuluqi laamkaa waxaan u reebayaa gabayga aawadii laakiin hadduuna gabay jiri lahayn khulqi laamka waa wa wa waxa wey waa la godi dib ugu noqo ila khuluqika dhaqankaagii almacruufi la yaqaanay daydanuhu caadadiisa ee lagugu yaqaanay adiga dee caadadii lagugu dib ugu noqo ina takhalluqa iska keenkeenka dhaqanka la yska keenkeenaa ya'tii duunahu waxa ka sokeeyo oo sokadiisa yimaad alkhuluqu dhaqankii caadiga ahaa wuxuu ku leeyahay qofku takhalluq waa dhaqanka adan lahayne aada iska keenkeenaysid haddaad dhaqan adan lahayn aad leedahay isbar haddaad is leedahay waxa kaa xoog badanaya dhaqankii rasmiga ku ahaa kii rasmiga ku ahaabaa kolkaabaa meeshii imanaya yaa ayuha lmutaxallika isku qurxinaya hayra shiimatihi dhaqankiisa midaan ahayno wamanka shamaa'iluhu dhaqankiisuba atabdiilu inuu wax bedelo ay yihiin walmalaqu waxna uu isku dhadhajiyow irjici ku laabo ilaa khuluqika akhlaaqdaadii almacruufi daydanuhu caadadeeda lagugu yaqaanay ina takhaluqa dabeecadda layska keenkeenayo ya'tii waxa imanaya duunahu sokodiisa alkhuluqu dabeecaddii rasmiga ahayd adaankuu daynayaa ad furfuratidood nasri uu furfuratidee alinshaaa dalabi culima haddaba alinshaa dalabi balila eega alinshaa dalabi wuxuu noqonayaa inshaha dalabigu wuxuu noqonayaa alinshaaa dalabi wuxuu noqonayaa maxay waa marka anshaaa dalabi qaybihiisii amarkii oo kale ayaa baab noqonaya nahyigii oo kale ayaa baab noqonaya istifaamkii oo kale ayaa baab noqonaya nidihii oo kale ayaa baab noqonaya inshaaa dalabi markaynu dhex galno mid kastiba baabbu inoo noqonaya almr ayaynu soo qaadanay haddaba ujeeddo badan baa kolley amarka laga leeyahy oo waxa layna bari doonaa horta amar maxaa faa'iideeya away siiqooyinka af carabiga amar faa'iideeya amarkii mee afar siiqo ayaa amarka faa'iideeyo waynu arki doonaa biidni illaahi tacaala afar jumlo marka la isticmaalo ayaa amar meesha uu imanaya oo la odhanaya waxaasi waa amar kolkaa amarkan qolada balaaqadu markay siiqooyinkiisa ku tusaan qoladii fiqiguna waxay kuu faaiideynayaan dalaaladii amarka ayay kugu darayaan ay kuu faaiideynayaan qoladeennan laftoodu amarka way ka hadlayaan balaaqada kolkaa amarkii muxuu macnaha rasmiguu leeyahay uu noqonayaa ee amar lagu yaqaanaa amar waxaa lagu yaqaanaa altakliif walilzaam haddii amarba lagu saaro oo inshe amara aad aragto waa altakliif alilzaam asalkiisu weeyaan waa in wax lagugu kalifayo ama wax lagugu waajibinayo ayaa ayaa ayaa asalka luqadda ah dalaaladan amarku inuu waajib yahay qaacidada usuulka soo mataqaaniin ay yidhaahdeen amru eh, qaacidadan tiaa almru yaqtadi lwujub almru yaqtadi lwujub amarku muxuu keenaa bay yidhaahdeen waajib buu keenaa shay lagu amro shaygaasi waajib buu noqonaya almru yaqtadi lwujub haddaba amarkan waajibka keenaya aynu leenahay almru yaqtadi lwujub aynu leenahay dalaaladaa amarku uu waajibka la noqday ma dalaalo luqawiye abaa ah mise waa dalaalo dee nusuusta aynu ka helay oo sharciya oo sharcigaa inoo sheegay inuu amarku waajib yahay eeg iminka haddii naama i macne lagu yidhaha naama naama wuu seexday saw laakiin naama inay ugu seexday tahay ma sheegay ma xadiid ba ayna naama uu seexday weeyaan mise aayad ba ayna tidhi mise luqadda aynoo sheegtay ood ka qaadatay luqadda aynoo sheegtay saw maaha dalaalada qaybna waa luqawi qaybna waa sharci wax laga odhanaya dee nebi maxamed baa nusuustaa keenayo luqadii halkaa ma noqonaysa sideedii aad u taqaanay amarku inuu wujuub yahay dalaaladiisu sax luqawi way noqonaysaa oo amar ahaan af carabiga marka la qiimeeyo wujuubkaa loo isticmaalaa dalaaladiisu waa wujuub waa luqawi markaa luqawi luqa ahaan buuba waajibnimo ku tusaya waxaa kaloo intaa ka dheer sharciguna uu ku soo aroorayo eeg shay marka lagu amro horta ma shay xunba mise waa shay wanaagsan haddii sharcigeenu shay ku amro oo lagu dhaha shaygaa samee ma shay xunbaa eeg shay muxarama maa layna amraa shay karaahiye a maa layna amraa may laynama amro shayga layna amraa wuxuu noqonayaa un amaa sunne amaa maxay muxuu noqonayaa shayga layna amraa bal hadeeg amaa sunne amaa waajib labadaa mid ahaanunbuu noqonayaa marka amar lagu siiyo amarkaasi amaa waa sunne amaa waa waajib soo caynkaa maaha haddaan sunno iskaga taga ma laga ciqaabaya shay sunno ah haddaan ka tago ilaahay ma ii ciqaabi sunnaha maa laysku ciqaaba tacriifka sunuhu muxuu ahaa maa yuhaabu calaa ficlihi walaa yucaaqabu calaa tarkihi waajib haddii laga tagaa laga ciqaabi laakiin u fiirsa aayaddan qur'aanka ilahay wuxuu ku yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna qolada amarka khilaafaysa amarkiisa khilaafaysa inay fitna ku dhacdo ay fitna kusoo degto ha ka baqaan kolkaa maxaa ah, halkaa aayaddaasi tilmaamaysa amar la jebiyey inuu fitno keenayo soma ciqaab inuu keenayo sow aw yusiibahum cadaabun aliim kolkaa sunno inayna ahayn aayaddii ma kagu caddaysay alamru kolkaa maxuu ku noqonaya yaqtadi lwujuub dalaaladii luqa ahaaneedna amarku waa wujuub dalaaladii sharci ahaanna amarku waa wujuub waayo nebi maxamed baa ku yidhi xadiid calayhi salaau wasalaam lowlaa an ashuqa calaa ummatii laamartuhum bisiwaak cinda kuli wuu ama cinda kuli sala laamartuhum bisiwaak siwaagu cinda kuli wuu cinda kuli salaad labadiiba waa mashruuc laakiin waajib buu isku bedelayaa dee haddii amar la keeni lahaa ilan alamru laamartuhum bisiwaag laamartuhum lawjabtuhum bisiwaag cinda kuli salaa ama cinda kuli wudu haddaba amarka asalkiisu amarka asalkiisu waa inuu maxay keenaa alamru yaqtadi lwujuub qaacidadaa wey wixii lagu amray waa waajib culimadu berigii hore amarka dalaaladiisa markii luqa ahaan la qiimeynayay waxay odhan jireen aabbuhu hadduu inankiisa la hadlo waxaad tidhi aabba waxaad ii keentaa eeg waxaad tidhi dukaankaa qalin iga soo iibi kii yaraa iska seexda ka waran kaa yari canaan ma mise canaan ma waalidku ma ka xumaanayaa mise ka xumaan maayo soo amarkii ma diidin ma ka xumaanaya dee caqliy luqa ahaan buu amarku waajib kolkaa u yahay wixii lagu amro waa in qofku sidiisii u fuliyaa aayaddaa iyo xadiidkuna way inoo caddeeyey luqa ahaanna saasuu ahaa rasmigiisu eeg qolada usuulku waxay kuugu dari doonaan amarku takraar ma keenaa mise ma keeno haddii aayadi ay amarku ku saarto oo lagu yidhaahdo waxaa samee oo ilaahay aqiimu salaa markuu ku yidhaah takraar ma leeyahay oo shaygii lagu amray ma ku celcelinaysaa ma ku celcelinaysaa ma ku celceli mise adduunkaaga mar baa kaaga filan noloshaada mar qura eeg inuu amarku takraar leeyihiy inuuna takraar lahayn waa mas'alo qolooyinkan luqada iyo qolooyinkan kaleba ay baadhaan ama ay baxiyaan waxaynu arki doonaa amarku ma fawribaa mise maaha fawri marka shay lagu amro ma degdegu fulibaa daqiiqadaa hadalku hadda amar bilaa qariinaa weeyaan amarkan aan leenahay takraar ma keena amar bilaa qariinaa wey amarku hadduu qariino wato qariinada la raacaa qariinadu hadday takraar tahayna takraarunbuu noqoni qariinadu haddayna takraar ahaynna takraar noqon maayo amar bilaa qariino ah lagu amro haddaan iminka kac ku idhaa macnaheegu waa maxay ma kac fadhiisa ah mise waa kacuun yaa luqa ahaan ku idhi fadhiisaan ku idhi macnaheegu waa maxay ma mar qudhood fadhiisato ayaad amarkaygii nin ku tahay mise inaad marba kacdaayood fadhiisataa marba kacdaayood fadhiisataa okay fawri inuu yahay degdeg in loo samaynayo iyo inaan degdeg loo samaynayn iyaduna waa mas'alo laga hadli doono haddii shay lagu amro shaygaa lagu amray ma sidaadi lagu amrayba qabo ayaa lagu leeyahay mise waxoogaa waad iska nasan kartaayo waad iska seexan kartaayo waad aduu waxaad odhan kartaa berri qabanaya bisha dambe qabanaya amarkii ma fawri ba mise maaha fawri waa mas'ale inta badan laga hadli doono kolkaa innaga cashirkeennani keliya wuxuu ku eg inuu amarku waajibna ina tusayo siiqooyinka faa'iideeyaana ay afar yihiin almru alinsha dalabi almru alamila min risaala licali radia allaahu canhu risaale cali binu abi aalib uu qoray bacaa bihaa wuxuu u diray ila bni cabaas cabdullaahi bni cabaas ayuu u diray cabaadelada nimanka xadiidka ahluxadiidku ay u yaqaaniin ayuu ku jiraa ibnu cabaas alcabaadal alarbaca buu ku jiraa haddii ibnu cabaas la yidhaa fadal moodi maysid fadlu ibnu cabaas wuu jiro waa ibnu cabaas de waa ina cabaaso maaha ibnu cabaas waa in cabaas wiil kastuu cabaas dhalay muna ibnu cabaas ahayn wuu yahay laakiin haddana nin quraa loo yaqaana agga xadiidka ibnu cabaas haddaad maqasho waa cabdilaahi un kolkaa cabdulahi ibnu cabaas weeyaan wa kaana caamilan bimaka cabdulaahi maka ayuu ka shaqaynayey wa kaana caamilan bimaka maka ayuu ka shaqaynayey waxa fiican wa kaana caamilan bimaka ma arkaysaa bacda yare halkaa ku jirta maxaa halkaa qoran wa kaana caamilan bimaka fii baa ku haboonayd laakiin maadaamay fi ku habboonayd oo wakaana caamilan fii maka ay ahayd ku qabsan mayno oo waxa jira baab idiloo nuxaadu ay ka hadlaan oo niyaabatu xuruufi ljar la yidhaah niyaabatu xuruufi ljar baabkii jiray waxba ha ku qabsanin wa kaana caamilan bimaka maka ayuu ka shaqaynayey wuxuu ibnu kalkaa cali yidhi oo waraaqda kamid ahayd amaa bad fa aqim linnaasi dadka u oog alxaja xajka u oog war dadka xajka u sameeyo xajka u oog wadakirhum xasuusi oo uga waran biayaam illaah ilaahay maalmihiisiina uga waran wajlis lahum u fadhiiso alcasrayni labada gelin dadka u fadhiiso fa afti u fatwo almustaftiya ka fatwada doonaya wa callim waxbar aljaahila ka jaahilkaa ah. wadaakir xasuusi alcaalima ka caalimka ana xasuusi cali binu abi aalib radia alaahu ibnu cabaas buu ku leeyahay aqim linnaasi alxaja dadka horta xajka iyo mashaacirta u oog sidee loogu oogayaa maadaamood maamulkii tahay waxaad suurtagal uga dhiganaysaa bikulli amnin wa amaana inay dadkaasi ku gutaan cibaadadaah wax alla wixii adiga kugu xidhanna waad u fudaydinaysaa aqim linnaasi alxaja xajka waa loo oogayaa ilan xajku waa shaciirada culimadu ay isku waafaqeen haddii la yidhaa lama soo xajiyayo cidda tidhaa in dagaal lagu qaadayo caalam alislaami o dhan ee lala dagaalamaye ama ha ahaada kii wadanka haystay ama ku kale ha ahaadee haddii lagu yidhaha sanadka lama xajayobun lama xajayo sanadka hadda adigu tegi maysid haddii lagu yidhaa ma aha adiga kelida haddii lagu maago dee adiga waxyaabo badan baa lagugu qabsan karaa laakiin haddii la yidhaha ummaduba sanadka xajka waa laga nasanaya suurtagal maaha faaqim linnaasi alxaja war xajka dadka u og amar baa halkaa ku jira haddaba wadakirhum xasuusi biayaami illaah ilaahay maalmihiisii maalmahaasi waxa weeye ummadihii hore ee la halaagay waxyaabihii lagu halaagay iyo dembigoogu waxay ahaayeen iyo iyo dee qof dembaabay inuu qof dembaabay oo kalun yahay haddaad dembaabtay ku dembaabay oo kalun baad tahay maxaad kaga duwantahay kaa la halaagay markaa kolkaa ilaahay maalmihiisii hore uga warrama oo xasuusiya wajlis lahum waxaad u fadhiisataa alcasrayn labada gelin labada gelin dadka u fadhiiso labada gelin waa kinaayo oo waxa looga jeedaa waktigaaga inta ugu badanba dadka sii wajlis lahum alcasrayn ilaahay baa qur'aanka ku yidhi wasabixuuhu bukratan waasiila ilaahay u tasbiixsadahee bukratan wa asiila labada gelin baa soo qaataa macallinkuba wuxuu ardaygiisa yidhaah warhooy cashirka marka la bilaabayo marka la dhammaynaya bay dhegayso bilowga iyo dhammaadka waxay ka dhigan tahay marka la bilaabayana maskaxdaadaa maqan marka la dhammaynayana maskaxdaadaa daashay labadaa jeer haddaad kolkaa cibaadadaadu wanaagsanaato ama dhegaysigaagu uu wanaagsanaado intii dhexena waa min baabi owla wajlis lahum alcashrayn labada gelin u fadhiiso fa afti almustafti dadku waa saddex qaybood waa arday iyo qofkaa suuqa iska jooga ee jaahilka ah iyo caalim saddexduba hakaa faa'iidaystaan buu yidhi saddexduba hakaa anigu arday unbaa wax u faa'iidaynayaa ha odhan arday unbaa wax u faa'iidaynayaa lagaama rabo fa aftiu fatwo almustaftiya ka fatwada doonaya waa ardayga ardayga isaga sidiisa wax ugu faa'iidee wa callim waxbar aljaahila kaa jaahilka ee xataa waxbaa kaa maqan ba aan islahayn ilan qof baa jira aan waxbaa kaa maqan ba aan islahayn wax kaste waad banaa qof baa isle waxba markaa kaa isle waxba kama maqnaa wadaakir xasuusi alcaalima caalimkana qofka caalimkaana mudaakara loo sameeyaayo marka wax la celceliyo cilmi baa ka dhasha horta bal su-aashaa ka waran waa sidee inta amar ee bal halkaa ku jirta ka warran markaa waa aqim waa dakir waa wajlis waa faafti waa callim waa daakir amarkaa siiqada lagu gutay ii sheega waa ficil amar saw maaha wixii ficil amar la odhan jiray kolka amrun bisiiqatii baa loo yaqaanaa amrun bisiiqatihi baa loo yaqaana amaa ficlulamar dheh ama amrun bisiiqatihi isagaasi amar wuu noqonaya markaa qaala allahu tacaala alle ayaa aayad kale ku yidhi walyuufuu ha oofiyeen nuduurahum nadarkooga ha oofiyeen oo walyadawafuu ha dawaafeen bilbeyt alcatiiq beytka catiiqa ana ha dawaafeen haddaba walyuufuu nuduurahum nadarkooga ha oofiyeen alle markuu yidhi subxaanahu wa tacaala waa amar weeyaan walyuufuu nuduurahum haddaad nadar gasho nadarkii inuu waajib noqonayo halkanaa laga qaata ilan alamru yaqtadi lwujuub bay ahayde haddaad nadar gasho oo tidhaa lilaahi calaya an asuuma alaaata ayaam ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan saddex dharaarood u soomo de waajib bay kugu tahay saddexdii dharaarood soon sodiga isku waajibiyey laakiin mas'alada laga hadlaa waxa weeye nadarku ajri dheeraada ma leeyahay mise male masalada wey masale khilaafiya masalada ihi waad aragteen riwaayaadka qaar ku soo arooray kolka axaadiid badan baa ka hadashay oo ku soo aroortay oo culimadu dhinacyo badan bay ula kala kaceenoo nadarku waa maxay macnihiisu iyo maxaa laga rabaa haddaad saddex cisho oo bilaa nadara iska soonto iyo saddex cishood ku nadartay haddaad soonto waa maxay macnihiigu haddaad tidhaha lilaahi calaya an ucima sitiina miskiinan ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan lixdan miskiin dhargiyo haddaad ku nadarto ood nadar ahaan u bixiso iyo adoon ku nadrin uun haddii aad caayar iskala timaado waa midkee kolkaa nadarku waajib buu noqonayaa oo walyuufuu nuduurahumtan uu soo gelayaa ha oofiyeen nadarkoogii laakiin ajri dheeraada inuu yeelanayo inuuna yeelanayn baa laga hadlaa axaadiista qaar baad ku aragteen odhanaysa ma riwaayadaha qaar odhanaya ee ku bakayloon waxba keenaynun baa wax lagaga qaadaa nadarka iyo qof qacan adag baa wax lagaga qaadaa kolkaa waxay leeyihiin waxba ajri siyaadayii meesha ma soo gelayso qolana waxay leeyihin hadduu waajib noqday waajibku sunnaha ka ajri badnaan jiray waxaan saddex mas'alo ahayn dee aragnay diinta saddex masalo sunnuhu uu waajibka ka ajri badan yahay walyadawafuu ha dawaafeen bilbeyt alcatiiq beytka catiiqa ana ha dawaafeen walyadawafuu bilbeyt alcatiiq waa amar kacbada dawaafkeegu marar badan buu dee waajib yahay xajkii kale waa waajib cumradaadii kale waa waajib marar badan buu waajib noqonaya walyadawafuu bilbayt اlcatiiq haddaba amarka halkaa ku jiraa ma ficil amar baa mise mudaaric laamulamar lagu daray weeye mudaaric laamulamar lagu daray maxaa loo yaqaanay markaa waxaa loo yaqaanaa dee amrun bisiiqatii odhan maysid waa ficil mudaaricoo laamulamar wataad odhanaysaa waa sidii amarka oo kale unbuu faa'iideynaya tabtii amarka oo kale ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi liyunfiq duu sacatin ninka xaaskiisa ama caruurtiisu ay ku leedahay waa liyunfiq duu saacatin min saacatihi waa mudaaric laamlamr sita lagugula hadlay calaykum anfusakum naftiina laazima laa yadurukum idinma dhibayo man dalla ka baadidi ihi ida htadaytum alaykum anfusakum calaykum anfusakum ereyga calaykumihi wuxuu asal ahaantiisa ahaan jiray jaar iyo majruur oo calaadu dulba xaraf jaar bay ahaan jirtay kumtanina damiir bay ahaan jirtay oo jaariya majruur bay noqon jireen carabiga waxaa jira mararka qaar oo ismu ficil amar almanquul loo yaqaan ismu ficil amar almanquul haddaba waa ismu ficil amar iminka ilayka saw xaggiisa ma ahayn ama xaggaaga saw ma ahayn ilaa saw dhinac ma ahayn mararka qaar bay ilaa noqotaa maxay iga baydh gabadhii ma garanaysaa barooranaysa nebiguu yimid ku yii nebiga ku tihi ilayka cani maxay macnaheedu ad ilayka cani iga baydh bay ayd nabigay kulahayd ilayka cani iga baydh kolkaa ilaadu mararka qaar bay iga bayd noqotaa waa ismu ficil amar waa teenan iminka calaaduna calaykumna mar bay noqotaa ilzamu ama ilzam waa wax laazim kugu ah oo lagugu laazimiyey weeyi calaykum laazima anfusakum nafihiina laazima laa yadurukum idinma dhibayo man dalla ka baadiyoobay idaa markaad idinku hanuuntiin haddaba calaykum anfusakum ka warrama calaykum ismu ficil amarku sidii uu amarku ahaa oo kale unbuu noqonaya dalaaladiisuna waa lamid un wa bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan sama u sameeya labada waalid wanaag u sameeya ixsaanan ixsaanan taa waxaa ku jira axsinuu eeg axsinuu bay wakiil tahay ficil amar bay wakiil ka tahay kolkaa waxaa loo yaqaanaa masderka aya wakiilka ka ah masderka ficlulamarka wakiilka kaa waxaa loola dhaqmaa sida ficlulamarka kolkaa iminka ixsaanantaasi waajib bay keenaysaa labada waalid in loo sameeyo wa bilwaalidayni ixsaana labada waalid ixsaan iyo samaha loo sameeyo iyo wanaag afartaa qodob ayaa hortaa ah siyaqlamar loo yaqaanaa siyaqlamar waa ficlulamar caadiya ko waa mudaaric laamulamar sita laba waxa weeye ismu ficil amar saddex waa almasder annaaib can ficli اmr afar haddaba marka lagu leeyahay almru yaqtadi اlwujuub qaacidadaasi amarka ay tilmaamaysaa waa afartaa qodob afartaa qodob baa marka laysku soo ururiyo meesha aad shareecada ku aragtaba aad odhanaysaa almru yaqtadi اlwujuub waxaan afartaa ahayn maaha culima soo maynaan lahayn amarku asalkiisu waa inuu dalaaladiisu sidaa tahay asalkiisu baan laha soo mahayn mararka qaar buu khilaafulaasal ku yimaadaa mararka qaar muxuu khilaaful buu noqda khilaafulasalkii baan iminka gelaynaa eeg ad adigu dee waalid waa tahaye inankaagu hadduu shalay iskuulka tegi waayey daraadna uu iskuulka tegi waayey ood ogaatay labada cishaba inuuna iskuulkii tegin waad u yeedhaysaa bal kaalay kaalay baad odhanaysaa markuu kuu yimaad baad odhanaysaa hee shalay waan waan la sod waan kula socdaa xaalkaaga shalay maadan tegin iskuulkii daraadna maadan tegin iskuulka waar orod baxoo maantana ha tegin maantana ha tegin waa maxay ha tegin maantana iska fadhiisto yidha aabbahay baa amray ka waran inaan maanta tegin waa maxay macneegu ma amarkii la yaqaanayba mise waa amar kale muxuu noqonayaa ma ma makaa yar wuxu odhanaya aabbahay baa amray iskuulka tegi waayo mise waxaa looga jeedaa hanjabaaduun waad arki doontaa weeyi waad is doontaa weeyi haddaad maanta tegi weydo maantana ha amarku marar badan ayaa sidii lagu yaqaanay si aan ahayn uu ku imanaya mararka qaar baa lala taliyaa qofka tala ahaan baa loogu soo gudbiyaa waxaad odhanaysaa waryaahe he saaxiib waan ku ogaa imtixaankii wadigii hooseeye war niyu dadaal balo dadaalkaasi laazimin ma aha waa talo talo mararka qaar waxaa la yidhaha annusxu walirshaad baa la yidhaha amarka qaar baa laga faa'idaystaa un annusxu walirshaad abu ayb fii madxi sayfi dawla kda flyasri man طalb اlأcaadi wmil suraka falyakun iطilaabu wuxuu yidhi kada sidanoo kale falyasri ha u guuro man dalaba alacaadi cadowga ninka dalbaya war ninka cadowgiisa raadinayaa sidaasoo kale ha u guuro wa milu suraaka iminka suraaka iga shaday shadkaa ra'du kullay khada baan u haystaa inuu yahay muu shadaya ra'da ka ma shadaya soo maha sax kaa aan ra'da iska qaata kadaa sidanoo kale falyasri ha u man dalaba alacaadi ka cadowga doonaya ee dalbaya wa milu suraaka guurahaaga oo kale falyakun ha noqdo adilaabu dalabku haddaad wax dalbaysiin sida ninkaasoo kale loo guura sayfudawla dee ciidamada inta badan wuxuu ka haysan jiray baa la yidhaahdaa habeenka niskiisa dambe habeenka niskiisa dambe subaxda hore ayuu weerarka samayn jiray sida gabayaagii hore inoo soo tilmaamay ama aduu labada gelin buu gelin dagaalka qaadi jiray labada gelin gelin ahaan waa kii lahaa famasaahum wabustuhum turaab kolkaa masaahum iyo sabaxahum baynu haynay wuxuu leeyahay sidaa adu guurtay oo kale ninka cadowgiisa rabaa haddaba ha u guuro falyasri mayna amar ahayn kelmadda falyasriihi kadaa saasoo kale falyasri ha u guuro man dalaba alacaadi cadowga ka dalbaya wa milu suraaka guurahaagoo kale falyakun ha noqdo adilaabu dalabku sidaadaasoo kale ha ahaado amarkaasi ma waajibba ma sayfudawlu wax ku waajibinaya musii amrayaa sayfudawlo may war waa anusxu walirshaad inagunbaa laynala talinaya waa tala ahaanunbaa laynoo soo gudbinaya wax kale maaha wa qaala waxaa kaluu yidhi yukhaaib isagoo la hadlaya yukhaadibuhu sayfudawlu la hadlayay azilxaasad alxusaadi canii bikabtihim faanta aladii sayartahum liya xusadaan azil iga zuuli buu yidhi oo iga baabi'i xasad alxusaad xaasidiinta xasadkooga meeshaba ka saaroo baabi'i canii aniga xaggooga ay xasdayaan bikabtihim dulle war xaasidiin oo dhan dulle buu yidhi fa anta aladii ilayn adiga ayaa sayartahum ka dhigay lii aniga xusadan inay xastaan sayfudawlow horta xaasid oo dhan adaa ii sameeyey buu yidhi sayfudawlu la hadlaya xaasid oo dhan adaa ii sameeyey buu yidhi markaad adigu ii samaysay maantana waxaan kaa codsanaya inaad xaasidkii iga qabato iga qaba xaasidka oo dullee welibana waxaad xidho iyo waxaad laysa ka dhig buuhi xaasid oo dhan sayfudawla sidii ugu sameeyey talow horta xaasidku wuxuu ka xun yahay nimco ilaahay bixiyey kolka wuxuu ihi sayfudawla deeqsi buu ahaayo hanti badan ayuu iska kaysiin jiray buuhi hantidii badnayd ee sayfudawla isiiyey ayay igu xasdeen buu yidhi yaa sabab igu ah markaa xasadkaasi yidhi war sayfudawla waayo adigaa marka horeba xaasidka ii sameeye oo nimcadii aad isiisay baa laigu xasdeeyey iga qaba kuwa i xasdeeye buu yidhi haddaba azilzuuli xasad alxusaad xaasidiinta xasadkooga suuli canii xaggayga ka suuli bikabtihim dullayntoodana ku suuli oo nimanka dule fa anta aladii adigu kiibaa tahay sayartahum lii iiga dhigay xusadan inay ixasdaan war kuwa inay ixasdaan ka dhigayba waa adiga eh ee ii sameeyey xaasidiinta iga suuli asdil ka waran haddaba asdil xasad alxusaad waa duco nin kaa sarreeya haddaad la hadlayso ilaahay markaad la hadlayso ilaahay markaad leedahay rabbi kfirlii ka waran ilaahu dembiga iga dhaaf markaad leedahay rabbi kfirlii ma waxaad odhanaysaa ilahay baan amraya ilahay maad amraysaa ma amri kartid kolka waxaad odhanaysaa waa duco uun waxaa la yidhi haddaba cid kastaoo kaa xukun sarraysa oo amarkaagu una raad kulahayn waa iska duco waxaad kula talisaa ducuun bay noqonaysaa sayfudawla waa ninka ciidankaba watee miyuu amri karaa waa duco wa qaala imruulqays wuxuu idhi nin imruulqays loodhan jirayna kifana abki min dikraa xabiibin wamanzilin bisiqdi liwa bayna dakhuli faxawmalin qifaa nabki min dikraa xabiibin wamanzilin iska ilaalina dikrey tidhaa qifaa nabki min dikrey xabiibin ha odhanin xaaji waayo dikrey dee ya maaha waa alif ataa ma atey baa tidha mise ataa baa tidhaa muusa ma muusey baa tidha mise muusa baa tidhaa muusa qifaa istaaga labadiinnanow nabki aynu oyno min dikraa xabiibin xabiib xasuustii aan la oyinno wa mansilin iyo guri xasuustii xabiibka iyo guriga oo bisiqdi liwa halkuu dooxu ku bacaado ku sugan oo bayna dakhuuli dakhuul barhtankeega ah fa xawmal haddana xawmal barhtankeega ah fa xawmal haddana xawmal barhtankeega ah waxaan filayaa gabaygaa imruulqays ayuu inoogu joogi doonaa iyo inoo berri biidn illahi tacaala